shay xaaraana marka waajib wuxuu noqonayaa haddii muslimkii iyo gaaladii ay dagaalamayaan gaalkii xarbiga ahaa ee dagaalkaynu ku jiray in la dila waa waajib waxaa waajib noqonaya in la dilo qofkii ridoobay ee diintii ilaahay ka baxay in la dilaa waa waajib mar hadduu toobad keeni waayay man badla diinahu faqtuluuh ayaa rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh mararka qaarkood mubaax buu iska noqdaa saynu sheegi doono oo qofkii qofka dhiiggiisa lahaa qisaastiisa lahaa hadduu doono dee wuu iska daynaya waa u bannaanta inuu qisaastiisii qaato marna waa xaaraan oo waa hadda qaybtaynu rabna inu ka hadallo mawduucina ku saabsan oo saddex baa soo hosgelaya dhiigga xaaraanta ah waxaa la yihahdaa mid waa waa camdi oo ukas qofku inuu waxu dilo mid waa ukas weke ama shibu camdi baa la yidhaahdaa isna waynu sheegi doonaa midna waa khata oo gaf buu dhacaa saddexdaasiba midkoodna asal ahaan dee shay bannaan maaha waana wax dhaca ka u ku bilaabaynaa dilka camdiga ah ama ukaska ah waxaa looga jeedaa qofkii waa inuu qof dhiiggiisu macsuum iyo ilaahay dhowro ilaaliyey sida qofkii muslimka ahaad oo kale qof muslim ah ayuu doontay oo u qasday oo xaggiisa qabtay inuu dilo wuxuu u adeegsaday ee ku dilayna waa waxyaabaha qofka marka nafta ka jarayana wuu adeegsaday oo marka laleeyahay wuu qasday oo xaggiisu qabtay macnaha waxaa ka baxaysa hadduu rasaastii isagoo ugaadh tooganaya oo ugaadhii shiishaya markuu rido ay qof qabsato dee camdi lama yidhaahdo waayo qofka way ku dhacday si khaladehe umuu qasdin oo dan kamuu lahayna way kaga dhacday waxaa kale oo ka baxaya waan soo gelaynin qofkii qof doonayay inuu dilo laakiin kii uu doonaya cidaana ay ku dhacdo isagana kas lama idhaahdo waayo qasadkiiba ka maqan meesha oo in kastay khilaaf ku jiro masalada laakiin madhabku waa caynkaas mar haddii aanu isaga u qasdin isagoo aanu ku wadina cid kale ku wada ee ku dhacday ficilkaa qudhiisu camdi lama yidhaahdo oo waxaa ka maqan qasadkii iyo ujeeddadii uu dooni lahaa isaga hebel ninka la baan dilayaa markaa cid kale ku dhacday waxaa ka mid a ah markaa oo adiladeeduna hadda waxba ku dheeraan mayno xagga adilada rasuulkeeni moxamed ah salawaat ullaahi wasalaamu calayhi nin baa waktigiisii la dilay markaasaa rasuulka hortiisa ayaa ninkii la keenay ninkii dhiiggii ninkii la dilay lahaabaa gacanta loo geliyey markaasuu ninkii hadlay wax dilay yaa rasuula allah wallaahi maa aradtu qatlahu allahn ku dhaartaye ninkaa inaan dila maanan doonin yani qasad ma jirin waa wax igaga dhacay qasad aan kasay ma jirin markaasaa rasuulku wuxu uhi amaa inahu kaana saadiqan hadduu yahay mid run sheegaya uma qataltahu dakalta annaar hadduu ninkani run sheegayo saa uu sheegaya ay tahay oo aad disho naarta ayaad gelaysaa buu rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu alayh markaa wuu sii daayey xadiidka abu daawud nasayb way wariyeen marka shuruuddeeda waxaa ka mid a si dilkaasi u noqdo dil camdi ah oo kas ah ila waxbaa ka dhalanaye waxa u adeegsanayo ee u isticmaalay waa inay yihiin wax sida haalibka ah mar kastaba haddii qofka loo adeegsado dilaya sida maalan duhri oo kale ku dhuftay sida seef buu ku dhuftay sida xabad buu ku dhuftay cudwaanna weynu jiraado waxaa ka baxay haddii hadduu xaq ku dilo oo qisaas buu ku lahaa ama qof ridooba la xukumay riddadiisa ayuu ahaa qof markaa dee aan macsuum ahayne wuxuun xaqii ku tacalluqay dilkiisa waa inaanu ahayn ee colaade ay jirtay ee dilliin uu jiro suwarta haddaynu soo qaadano tusaale ahaan maxaa noqon kara camdi waxaa noqon kara shay afleh hadduu qaato ninkii midi buu qaatay toore buu qaatay qofkiibuu ku dhuftay nabarkiina waa u dhintay ama waxbuu ku qarxiyey ama xabad buu ku dhuftay waxaa leeyaha camdi baa leeyaha waa waa nooc markaa qalabkaa u adeegsaday ukasnay ahayd arrintaas waxaa la yihahdaa camdi baa la yidhaahdaa haddii aanu markaa dhiman intuu nabarkii ku dhufto toore buu ku dhuftay habad buu ku dhuftay xanuunkii iyo nabarkii gaadhay muddobaa ha jiife isagiibuu u dhintay camdi baa layahay ninkaas ninkaa camdi buu dilay kas buu u dilay waxay noqon kartaa mararka qaarkood waxaan aflahayn ee culays ah baa qofka lagu dili karaa oo dhagax weyn buu madaxa kaga bashaaqiyey bir weyn buu madaxa kaga dhuftay meel nabar khatara kaga dhuftay wax miisaan leh oo laga yaabo aan aflahayn lahayn miisaan ah dhagaxoo kale yuu wax ku dilay ku dilay isaga qudhiisa kas baa la yihahdaa oo waktiga rasuulka xadiidkii anas nin yahuudiya ayaa gabadh ku dilay waxoogaa qaaraab ay wadatay oo fidaya waxa noocaas ayuu ku dilay dhagaxbuu markaa ku dilay marka haweenaydii baa la keenay iyadoo weli nafti kusii jirto oo aan nafti ka bixin aqatalaki fulaanu ma hebel baa ku dilay markaasee madaxa ruuxda ma hebel baa ku dilay markaasee ruuxda ma hebel baa ku dilay haa kii yahuudigaa marka la marayey waa haa bay tidhi isagii baa loo yeedho isna wau ictiraaf waa qirtay waa qirtay marka waxa weeyaan sidii u dilay baa lo dhagax baa laysu barkiyey siduu u dilay ba isagiina loo dilay oo macnaha halka waxaa laga qaadanaya aimada qaar baa diidanoo kale waxa culus iyo noqon maayaan shay kasa laakiin saas saxiixa ah xadiidkaas baa u daliila oo haddii shay culays iyo miisaan leh uu qofkii ku dilay iyada qudheeda waxaa la odhanayaa waxa weeye waa waa camdi bay noqonaysaa waxay noqotaa siyaabaha camdiga qofka loogu dilay inuu siririyo oo kale uu siririyey ama afku qabtay oo intuu gacanta afka saa u qabtay buu suu rafay ay nafta ka qabtay ama cunuu ku dhegey oo suu cunaa wahayaba naftu ka baxday ama xiliyuu ku dhego su u jiidayabaaba si uu naftu ga baxday waxaasoo waa camdi waa shay ukas ah oo qofkaas waxa wey waa loo dilaya mar hadduu saa ah wax ku dilay waxaa soo gelaya inuu meel ka soo tuuro buur dheer buu kasoo tuuro dhulku usoo tuuro wuu dhintay dabaq sare ayuu ka soo tuuro dhulkuu dhaco waa dhintay iyada qudheedu mar hadday tahay qaab aan lagu noolaan karaynin oo uu saa u dilo camdi bay noqonaysaa hadduu ku tuuro biyo ama maxaan ku dhahdaa dab uu ku dhex tuuro qofkaasina qof dabbaal yaqaan ma aha waxa weeye si looga fakadana way adag tahay oo saasu ku dhintay iyada qudheeda waxay noqonaysaa camdi bay noqonaysaa guri buu dusha kaga xidhay oo raashinkii buu ka mamnuucay haddii markaa u dhinto eh, in la odhan karo qofkaas le bani aadamku muddo ayuu raashinka ka adkaysan karaa xilli markaa la odhan karo qofkaasi waxa weeyaan dee xadhiggii la xidhay ayaa wuxuu keenay sababtiisa inuu qofkani u dhintay gaajadii waxay noqonaysaa camdi bay noqonaysaa afka ayuu sun kaga shubay sun buu ku qulaamiyey sidii baa naftu kaga baxday waxay noqonaysaa camdi bay noqonaysaa laba nin baa nina qabtay nina waxa weeyaan toorigu kala gooyey marka waxay yidhaahdaan waa masaa'ib khilaafiga laakiin in la yidhaahdo kaa qabtayna waa dee sababtii buu la yimi ka dilayna dee waa mubaashir markaa sabab iyo mubaashir hadday isu yimaadaanna waa meelaha la hormarinayo mubaashirka qofka falkii la baashiray ee gacantiisa wax ku dilay kaasaa la dilayaa ka kaana waa la xidhaya sida xadiis bayba leedahay arrimahaas o dhan waxaa kutusinaya marka waxa weeyaan waxyaabaha la yidhaahdo camdiga camdigu sababna waa ku yimaadaa sababtu siyaabka kala duwan bay ku timaadaa labadii nina u heshiyey ninkii ku markhaati furay inuu maalan dil loo haystay bay ku markhaati furay waana been markhaati beenaad bay fureen ninka hebel la yahay ninkaa inuu dilay aan markhaati ilaahay ka nahay maxkamadda horteedii bay ka fureen waa la dhegeystay waa la qaaday waa la dilay hadhowte waxay idhaahdeen waa meesha aan ka takhalus inaanu doonayna awal be maxana muu dili ninkaas waa la dilaya iyagana waa camdi waxu dileen oo shuhuuddii ila maxkamaddu waxay adeegsatay oo nimanka ay ku diishay waa markhaatigiiba yaa ku dhacay markhaatigiina way beeniyeen oo arrintu run may bay yidhaahdeen waxaa ka mid a ah kii sixirka wax ku dilay oo hadday caddaato markii la waraystay oo la yidhi qaabkaad wax u diishay oo sixirkiisii ama kuwa hore u yaqiinay baaba fasiray markuu ka warramay in sixirkan u yahay sixirka loo dhinto isaga qudhiisu wuxuu noqonayaa camdi camdi buu noqonaya maxaa ka ratima maxaa ka dhaalanaya marka qofkii uu kas wax dilay intaasoo asbaabadii in ka badanba hadduu qof u dilo maxaa ka dhaalanaya dilkaa afar umuurood baa ka dhaalanaya oo qaarkood la isku bedbedeli karo qodob kale oona mararka qaarkood shanna waa laga dhigi karaa xaaladaha qaarkood kow waxaa ah qofkaas horta dembi weyn buu ku dhacay oo ilaahay waa qur-aankiisa ku waman yaqtul mu'minan mutacamidan fajazaahu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiima eh, qofka qof muslima uu kasoo dila waxaa weeyaan abaalkiisu waa jahanamo wuu ku waarayaa ilaahay waa u cadhooday waa la nacdo naxariis baa laga dheereeyey ilaahay waa u cadhooday naartana waa ku waaraya dee waciidkaasa ku sooray markaa dembiguna aada u weyn yahay dembi aada u weyn oo gaalnimo marka laga yimaado uu nambar soo gelaya rasuulkuna wuxuu uhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi la zawaalu dunyaa ahwanu cala allaahi min qatli mu'minin bigayri xaq adduunka oo dhan oo meesha ka baxa ilaahay kaas ayaa uga fudud dil qof muslima la dilo xaq dare lagu dilo arrin sahlan maaha marka arrintu xadiidka ibn maaji iyo nasey bay kaas waa waa qodob oo dembi weyn baa qofkaa fuushan toobadkeenkuna waa furan yahay haddii uu qofkani dilay qofuu dhaxalkiisa lahaa qodob baa isna ziyaadaya qofuu dhaxalkiisa lahaa hadduu dilo maxay noqonaysaa xaalkiisu waa ka qadayaa dhaxalka wuu ka qadayaa oo taasina waxay noqonaysaa dilkii waxyaabaha ka ratimay ee ka dhashay bay noqotay hadduu qofku eh, dhaxalkiisa lahaa aabbihii baa wiilkiisii dilay wiilkii baa aabbihii dilay waxa weeyaan eh, rasuulku wuxu uhi salawaatu ullahi wasalaamu alayhi laysa lilqaatili min almiiraathi shay-un yani qofkii wax dilay dhaxalka waxaa ku mala xadiidka bayhaqi iyo eh, daara qutni iyo rag badan ay wariyeen qaacidadiina waxay man istacjala shay qabla awaanihi cuuqiba bixirmaani qofka shay waktigiisi ka degdegsadaa wuu yihi qofkan isdhaafi adda xalkiis heshide waxaa lagu ciqaabaa inuu laga hoojiyo oo aan la siinaynin wixii uu markii hore xaq u lahaa waxyaabaha ka ratimaya waxaa ka mid a kafaare waxa la yidhaahdo oo qofkii maalkiisa ayaa hadii kalena oo daadubane ma jiraane laba bilood isku bixisa uu soomo iyadu markay dilkuu camdi yahay oo u kasuu yahay xagga aimada madaahibtu way isku khilaafsan yihin oo jumhuur alfuqahaa waxay leeyihiin kafaaro lagama rabo kafaaro camdiga lagama rabo aduu camdi yahay kafaaro laga dooni maayo sababtu waxay tahay dee dembiga noocan oo kale ahi meesha waa ninkii laga takhalusoo la dilabaa meesha u taala marka dunuubta noocaasoo kale qofkii zina ku dhacay ee maalan muxsanka oo kale hala dilo qofkii saariqa gacanta hala gooyo markaa dunuubta noocaasoo kale ahi ma yeelata bay leeyihin kafaaro waayo kafaaradani waa takfiifin baa meeshii looga jeeda iyo qof qof wuxuun khaladi ka dhaceen ama waxaan ku talagelin in uga kabo kabniyo looga dhigo ayay ay fuqahada jumhuurtooda u badan yihin laakiin imaamu shaafici raximah llahu tacala wuxuu le isagu qatli o dhan kafaaro waa laga rabaa oo wuxuu leeyahay eh, baahida uu baahan yahay kafaaro gud inuu helo waa ka mudan tahay ta khaa ah eh, khauna dee naskeedu leeyahay waman qatala mumina khaطan fataxayhu raqabatin u tegi doonaa midda kale wuxuu leeyahy de qofkii qadaha lagu lahay salaadaba camdi uga tegey eh, kasuga tegey iyadoo qudheeda qadi waa laga doonaya waa laga doonaya midda kale wuxuu daliishaday xadiid mawduucaad mooda inuu mansuus ku yahay oo imaamulxaakim iyo bayhaqi ay wariyeen oo dahabina uu saxiix yeelay saaxiibulbadr muniirna uu leyay waa xadiid saxiixa xadiidka waasilat ibn asqac rasuulka eh, ataynaa nabiya sala allahu alay wasalam fii saaxibin lana qad istawjaba annaara bilqatli eh, rasuulka ayaan u nimi nin eh, asxaabteeda ah oo naar waajibsaday dil uu wax dilay naar ku waajibsaday baan ula nimi markaasuu yihi rasuulku actiquu canhu raqaba qoorka xoreeya yactiqu اllaahu bikuli cudwi minha cudwan min annaar xubin walba waxaa arkaa alla subxaana watacala inu naarta ka xoreeye xadiidka abu daawuudna waa wariyey eh, waxaanay leeyihiin aimadu dee waxa waajibsanaya dilka naar waajibsanayaan wuxuu noqonayaa waxa weeyaan waa kii camdiga ahaa waman yaqtul mumina mutacamida fajazaahu jahannam de xadiidkaasna meesha waa yaallaa qiyaasna waxay leeyihin waa qiyaas awlawi bay iska noqon kartaa haddiiba shibu camdigii iyo khaiiba la ogolaaday kafaarada kan qudhisu dee jubraanka wa isaga baahan yahay isagaa u baahi badan aduu halkaasay mariyeen waxaa weeye marka xaqiiqada kafaaraduna dee waa in addoon la xoreeyo qof addoon la xoreeyo oo mu'min ah haddaanu kari karayna dee hadda laba haya addoomme eh inuu shahrayni laba bilood isku bixisa uu soomo marka hadduu camdi ahaa oo dee dilkiiba laga cafiyay aan laga takhalusin ee uu joogo laba bilood isku bixisa markaa inuu soomo naskii un dee baa laga qiyaasa man kaana wamaa kaana limuminin an yaqtula mu'mina ilaa khaطأa waman qatala mumina khaطأa fataxayhu raqabati mumina wadiyat musalamaة ilى ahli ila an yasadaquu fain kaana min qowmi caduwin lakum waa mumin aayadkaas marka dambe faman lam yajid fasiyaamu shahrayni mutataabicayni tawbata min allah waa kaa la ihi subxana wa tacaala marka waxay leeyihiin hadduu soomi kari waayana dumadiisay ku sugan tahay oo iطcaam loo guuri maayo waana masale khilaafiya lakin hadduu saa ku dhintay waxay leeyihiin waa waxay noqonaysaa markaa sidii soonkii kafaarada oo kale fidye in laga bixiyo maalin kasta fidyadii kafaarada soonka oo kale qodobka kale afraad ee laazimaya waxaa weeyaan qofkii ukas waxu dilay qisaas wax la yidhaahdo oo qofkii camdi waxu dilay waxaa ka dhalanaya dilkiisaas in la dilo isagana oo ilahay baa qur'aankiisa wuxuu ku leeyay kutiba calaykum lqisaasu fi lqatla waxaa laydinku farad yeelay qisaas qisaastu waa in laysu dhigo qofkii dilay isna in loo dilo oo qisaastu dilko keliya ma noqotee xubnahana way noqotaa in laysu qisaaso marka imaamu nawowi kitaabkiisa manhaajka wuxuu ku leeyahay muujabu lcamdi alqawadu wadiyatu badalun can suquudihi cinda suquudihi oo aimada waxay isku khilaafsan yihiin marka hore ee qofkani qofka dilo ma waxaa siman in magu mag la bixiyo oo ay kala doortaan ninkii dhiigga lahaa qofkii dhiigga lahaa inuu kala doorto inuu dilo iyo inuu ma qaato oo dhiiggii ka cafiyo ama inuu iska badaayo ma shay siman baa marka horeba mise marka hore qisaastaa waajibtado dee qisaasta hadduu rida markaa wax kale loo guuraya waa masala khilaafiya aimada dhexdooda shaaficiyadu iyo madhabku wuxuu leeyahay marka hore qisaas baa waajibaysa qof mar qof dilo in la dilo ayaa waajibtay hadduu markaa dhaafo cafiyana markaasaa bedel ku imanaya oo marka uu dhiiggii saamaxo ayaa waxaa imanaya wixii kale bedelkaa oo diyadii ah oo xadiidkana wuxuu ahaa man qutila camdan fa huwa qawadun qofkii camdi loo dilaa iyo kas loo dilaa waa loo qisaasay waa qawad qawadku waa qisaas baa meesha imanaysa kastoo xadiidka kale qudhiisa ay aimada kale deliishanayaan man qutila lahu qatiilun fahuwa bkhayri الnadarayni ima an yuda waima an yuqaad qof qof laga dilaa marba daymo laba daymo tir marba u roon isaga ayuu eeganaya inuu qisaasto iyo inuu diyadii qaato marka qisaasta qofka qof loo qisaasaya shuruud bay leedahay shuruudda waxaa kow ka ah horta qofkan qaatilkee wax dilay waa inuu yahay qof qaangaadh ah oo caaqiloon waalayn oo meesha maxaa ka baxaya ilmaha yar dee waxa la yahaa camdi kama suuroobo wiil yaroon qaangaadhayn hadduu qof dilo dee magun baa laga rabaa de hadda isaga cidi qisaas mays maba qaangaadhin kii waalaana waa sidoo kale qof waalan hadduu wax dilo dee la qisaasi maya qof waalan asalkiisu waalan yahay laakiin magun baa laga qaadaya rufica alqalamu can halaaثatin can الsabiyi xataa yablug wa can الnaa'imi xataa yastayqid wa can اlmajnuuni xataa yafiiq waa waa kuwa rasuulku qalamkii takaaliifta waa laga kor qaaday ilmihii yara ilaa u ka qaangaadho kii hurda ilaa u ka tooso kii waallaa ilaa u ka miiraabo haddii qofka waalidiisu marka waalidu waa nooc nooc waxaa laga yaabaa laba bilood uu caafimaad qabaa laba bilood uu waalan yahay labadii bilood uu caafimaad qabay hadduu dilo dee waa la dilaya wan waan waashaa dee kaa saari mayso mar hadduu biluu caafimaad qaba wax dilo waa la dilaya eh, haddii uu khamri soo cabay isagoo iska meel qaba intu khamri soo cabay soo sakraama wax dilayna waa la dilaya wixii daraagii soo cabay ee dadka dilay waa la laynaya waan khamraysnaa iyo waxaa idinkaa qorimayso waxba waayo qaar badan baa dhow ku marmarsoonaya waan yar waalnaa waxaan si ahaa madaxa loo dheeraynaya waa la dilaya haddii isagoo qisaas lagu leeyahay oo isagoo miyir qaba intuu wax dilay dhiiggii lagu leeyahay adoo naxdintii waxa waashayna waa la dilaya loo joojin maayo weligaaba waalo ya wuu miyir qabay isagoo miyir qaba wax dilay naxdintii uu salbabakay waa ku dhuftay ninkii adeer waa ku horreysay waa laga takhalusaya kan laga hadlay marka ninka waalani waa ninki qof iska waali caadiya isagoo waalidiisa qawax dila baa laga hadlaya kaan la dilayn isagoo nin iska waalana waxaa kaloo shuruudda ka mida qofkan la dilay naftiisu waa inuu yahay qof dhiiggiisu macsuum yahay oo dee gaalkii muslim loo dili maayo saail hadduu yahay ka waran saail mid horor ah gurigiisa gurigaadoo iska jiifa yuhambar kuu soo dhacay inuu kudulba doonaya uu kuu soo dhacay qorigiina waa koo garaysta qaac xabad maa dushaada ka yeedhay xaggu wallahi xawda kuu socota adagta mar haddii sika iska bambaanaysa aanay jirin oo qofkan horarka kusoo weeray shareecadu axkaam bay u dejisado alashal falashal haddii aad kayre iyo waroodiga kayre iyo bur iyo qaaray waxaad ku caydhin karto waa sax laakiin haddii ninkiiba adiga ku doonaya kuusoo maqiqan yahay ya oro inuu kaaga siiyaan kaaga horreyn weyda markaa marka hadduu ku dhinto oo uu intu gurigaaga usoo dh xabad kugu bilaabo ama xoolaaga aadu dhex jooga oo xabaddu kugu socoto waad aragtay baashii meelada kula marayso oad isna aad ku rido o aad disho waa hadur alahi wax laga soo qaadiy ma magna kuguma leh dhiig eh, qisaasna warkeeda bareeb kaasi kuma jira marka mar hadduu sayl horre yahay qaadcu ariiqi baa la mid ah waddadu kuu galay adoo aan ka wadan hore ugu duulin dhibaato ka dhexool waddadaa iska mari wabaad kugu bilaabatay dam damtaas lagu galay waad argtay lagu di waa kaasna waxa weeye ma aha e qofka meesha ku dhintaa macsuum maaha la ilaalin maayo waxay ka hadlaan kale aimadu qofkii zaani muxsanka ahaa oo qisaastiisii ay taag in la dilo oo zinadiisii maragta markhaatiyada ay furaama u qirtay maxkamadii xukunta oo kale iyo wixii noocaasa qofka ku tala xumooba oo aan shareecadu ogolay hadduu dilana isagana dee qof aan macsuum ahayn oo dhiiggiisi dhowrsanayn la dili lahaaba in si kale loo tacziira mooy markaa loo dili maayo laa yaxilu damu mrin muslimin yashhadu an laa ilaha illa lah anii rasul ila bixda halaaث annafsu biالnafsi wاthayb الzani wاlfaariqu lidiinihi altaariku ljamaca marka athayb zani baa meesha ku jira qofkaa la dilay waa inuu dee muslim yahay oo da ninkii gaalkaa xadiidka waa kii ahaa anlaa yuqtala mu'minu bikaafir qof mu'mina gaal loo dili maayo waxaa kaloo shuruudda ka mid ah ka wax dilay inaan waalid ahayn oo haddii aabbihii wiilkiisii dilo haddii hooyadii hooya wiilkeedi ay disho ama ilmaheedii ay disho loo qisaasi maayo oo rasuulku waa kiilaha salawaatu ullahi wasalaamu calayhi laa yuqaadu alwaalidu bilwalad yani waxa weeya qofkii waalidkaa ee sabab u noqday qofkani adduunkaba inuu yimaado waxa weeya loo qisaasi maayo imaam tirmidi wuxu walcamalu calى hada cinda ahli اlcilmi saasa ahlucilmi way ku camal faleen imaam shaafici u xafidtu can cadadi min ahli cilmi laqiithum an laa yuqta alwaalidu bilwalad wabida aquulu dadkii ahlucilmiga ka soo gaadhay waxay qabeen haddii qofkii waalidkaa ilmihiisi ku tala oo u dilo inaan loo dilaynin ayuu saasaa aan ka soo gaadhay buu yihi aimadii aan la kulmay waxaana jira xadiid rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu aleyh ka sugan oo qataada u leeyahay nin ka mida reer beni mudlaj ayaa qatala ibnahu wiilkiisii buu dilay markaasaa cumar ayaa loo keenay markaa boqolkii geel ahaa ee camdigaha ah buu xukumay boqol geela camdiga ahaa ayuu xukumay markaasu waxaan ka maqlaya rasuulku isagoo leh eh, laysa liqat laysa liqaatil miraathun qofkii wax dee dhaxal ma laha marka dee odaygii hore isagaaba laga qaaday dhaxal markaa yeelan maayo waxaa kaloo shuruudda ka mid ah inay isu dhigmayaan ka la dilay iyo iyo ka wax dilay oo marka waxaa laga eegaya xagga eh, muslimnimada ee gaalnimada mar hadday kala duwan yihiin dee qofkii muslimkaabaa ka fiican qofkii gaalkaa markaa loo dili maayo waxay ka hadlaan hadduu kala dilay addoon yahay ka wax dilana xor yahay xaalkiisu muxuu noqonaya waa khilaaf been culamaa abu xaniifa o kale wuxuu leeyahay qofkii xorta ahaa hadduu addoonkii de isma waa nafe waxa wey waa loo dilaya annafsu binafs laakiin jumhuur aima waxay leeyihin mada qof xor ah qof addoona loo dili maayo xadiidka ibn cabaas baana udayay laa yuqtalu xorun bicabdin yani qof xora addoon loo dili maayo oo kii xorta hadduu addoon dilo loo dili maayo waxaa kaloo xadiidkii ibn cumar warinaya haddaanan maqlahayn bu hi xadiidkaa laa yuqaadu اlmamluuku min mawlaahu wاlwaalidu min waladih haddaanan maqlayn waan u qisaasi lahaa bu xaakim bayhaqi baa wariye oo rasuulku leeyahay addoon sayidkiisa loo dili maayo aabbana wiilkiisa loo dili maayo haddaanan kaa maqli lahayn waxa weeya waan qisaas lahaa buuhi waaya su-aasha mesha ku jirta waxay tahay haddii ninkii uu qof dumara dilo ma loo qisaasaya ma loo dilayaa jawaabtu waa haa jawaabtu waa haa oo xadiidka camr ibn xasm radi allahu canhu leeyahay rasuulku kataba ilaa ahlyaman wuxuu qoray bikitaabin fiihi alfaraa'id wasunna waa kitaabka had iyo goor diyaadka oo dhami ay ku sugayeen intooda badan ana arajula yuqtalu bilmar'a ninka waa loo dilaya qof dumara oo hadduu qof dumara dilo waa la dilaya isagana xadiidkaas maalik baa muwaطiisa ku wariyey ibnu kahiirna kitaabkiisa irshaad اlfaqiih ilaa macrifati adilati tanbiih markuu ka hadlaya xadidka wuxuu yihi wa hada kitaabu mutadaawil bayna aimati اlislaami qadiima wa xadiiثa yactamiduuna calayh waa kitaab qadiima oo in badan aimadii salafka ay isu dirdiri jireen oo ku camal fali jire la ictimaadi jiray imaam albukhaari kitaabkiisa saxiixa wuxuu baabaystay baabu lqisaasi bayna arijaali wاnisa fi ljaraaxaat wuxuu baabay isu qisaasta la isu qisaasayo dumarka iyo ragga wixii dhaawacya ah wa qaala ahlu lcilmi yuqtalu rajulu bilmara ahlucilmigu waxay idhaahdeen ninkii waa la dilayaa hadduu qof dumara dilo marka arrintaasina iyana waa arrin waayahay jamaacadii ma loo dilayaa nin hadday kooxi isugu tagto nin qof ay wada disho kooxdii ma la wada dilayaa jawaabtu waa ha iyana waa la wada dilayaa mar hadday eh, isugu tageen oo aimada shaaficiyado kale waxay leeyihiin eh, dilka nin walba nabarku ku dhuftay haddii gaarkiisa loo eego waa nabar dilaa ah mar hadday caynkaa yeeleen waa loo dilayaa oo cumar ibn khadaab radia allahu canhu yaman bay ka dhacday ba yidhahdeen shan nin qaarkood toddobay sheegaaneen baa nin dulay intaba u dilay markaasaa wuxuu weliba yihi low tamaalaa alayhi ahlu sancaa alayhi ahlu sancaa lakatabtum jamiican hadday isugu tagaan dil qof waxaa weeyaan baan laynaya maalik muwadi isku wariyey shaafici baa wariyey bayhaqi waana xadiid saxiixa adka asar saxiixa way asartaas saxaabadana kuma inkirin marka arrintaas waaba ijmaac bay soo naqlinayaan marka waxa weeyaan dee majmuucadaa dishay ninka dishay dadkii dhiiggiisa lahaa ninkaa la dilay wuxuu xaq u leeyahay inuu yidhaahdo masalan waxaad ka soo qaadaa shan nin baaba nin wada dishay shantii ninba qisaas buu ku yeeshay wuxuu xaq u leeyahy odhan karaa inuu kala doorto yidhaahdo labadaana halay dilo saddexdaasina kharashka wixii ku beegnaa magta ha bixiyeen oo boqolkii halaa shanta u qaybi nin wal maxaa kusoo aadaya labaatan geela marka labaatan labaatan geela nin walba kusoo aaday labuu dilay maxaa hadhay maxaa hadhay xoolihii dee lixdan baa hadhay war saddexiinasim labaatankii halaadii keena labadan u ka takabusay inuu iska sii wada daayo waa shantiinu ordo i keena maktii maktii i keena u odhan inuu kala xusho xaq buu leeyahy sharcigaasi mar hadday mujrimiin ahaayeen isku tageen waxa weeyaan intaaba isaga xaq u leh ka waran ninkii isagu jamaacad dilay nin baa koox dilay isaguna u kas buu laayay maxaa alku noqonaya koox buu laayay hal naf buu leeyay sooma isagu dilay isaga baa shan dilayba maxaa la yeelaya ukas buna u dilay waxaa la yeelaya haddii ay kala horreeyeen oo zayd buu ku bilaabay camar baa ku xiga ninnin buu utogtogtay mid mid buu dilay kii u horreeyaa loo dilaya dadkii dhiiggiisi lahaa waxaa weeye marka dee halka lasoo taga ninkii waxaa weeyaan dee ninkay la dilay waa jecel xoolayna heena waa jecelyihin kaa u horreeya ku bilaabay horta haloo dilo kuwii kale miyaa ana la siiyo magteedii raggayga maktoodi laakiin magtiyaa lagu leeyahay isagaa lagu leeyahy oolaad wuxuu leeyahay isaga hadduu dee dhinta waa laga raadi maay ku nugi maayse ka nugi bu yihi waxba lahayna dee cidi shareecada islaamka waxba cid hadda waxa laaa ah, qabiilku isagu markaa wixii uu kamaaran waa iyo hawlo kala gur mooyaane ninkan asalkiisa oo kasoo xudilaa isagun bay fuushantahay aruntu xoolaha hadduu fara badan lahaa waa laga jafaya kulli wixii lana dil maktina waa la siinaya afarta kaana makti waa laga siinaya waxa qabiil lagu leeyahayna ma isagaa lagu leeyahay waaya haddii ka waran haddii dadkii dhiigga lahaa dadkii dhiigga lahaa hadday qaar yidhaahdaan anagu nin buu ahaa qof buu dilay ileseedaba haddii qof la dilo qofkaa la dilay waxa weeyaan ciddii dhaxalkiisa lahayd un baa qofkan ka tarinaysa qofkan wax dilay ee markaa dhiigga loo haysto waxaa tashanaya maha qabiil wey inuu soo sharo oo yidhaahdo saasaan yeelaynaa ee dadkii uun dhaxalkiisa lahaa ma qof baa ma laba ma shan baa in kastaba la ekaadeen inta dhaxal kale yunbaa talada talada leh talada leh intii dhaxalka haddii qaar ka mid yidhaahdaan annaga waxba dili anu waa la hadduu la yidhaahdo qof uu yidhaahdo khalaas waa dhaca arrinkaas magun baa loo guuraya mag baa loo guuraya waa xadiidka zayd ibn wahab oo cumar ana cumar khadaab radi allahu canhu waxaa loo keenay utiya birajulin qatala qatiilan nin wax dilay baa loo keenay markaasaa fa jaءa warathatu lmaqtuuli liyaqtuluuh dadkii marka dhaxalkiisa lahaa ninkaa la dilay ayaa meeshii yimi haweeney baa tiri faqaalat imra'at lmaqtuul marka waxa wey ninkani seedigii baa dilay seedigii marka kii la dilay qofkii dumareedu qabay oo ka dilay ay walaala yihiin somaa waa seedigi soo qofkan dumar ah kan la dilay baa qabay dee dhaxalki bay leeday soo maarati illa ninkeedii baa la ka dilayna waa walaalkeedba markaasi halkay soo baddo waxay tidhi anuu qeybtaan dhaxalka u laha waan cafiyey ila waay tii odayga haddii ninkii lagaa dilay waalkaan iyaanu kaa way tashatay markay caynkaa tidhi qad cafawtu can xaqi faqaala cumar allahu akbar cutiqa alqatiiru waa la xoreeyey bay ti ninkii eh, ninkii wax dilay ninkaasi waa xoroobay intii kale markaa wuxuu yi diyadiini qaata cabdirasaaq musanifkiisa ku wariyey sheekhu arwa alkhaylka ahartaasi waa saxiib marka haddii qof cafiyo dadkii dhiigga lahaa qof ka mida ah hadduu cafiyo waxay noqonaysaa inta kalena inay diyadii qaataan khalaas waxaa su-aal kale meesha iyana ku jirtaa oo haddii marka lasoo xidho oo la keeno dadkii ee ay yidhaahdaan annagu soo xidhnay laakiin war hooy kharash baan xoolaan ogol lahay makti ka ziyaada ah aynu heshiino oo ninkii noo sii daaya waxaanu idin siinaynaa boqol iyo labaatan geela ama boqol iyo soddon geel aanu bixinaynaa hanaloo sii daaya ninkii waa banaan tahay islaamka hadday qoladaasi raalliyo ku ay aqbalaan wax dhibaataa male oo xadiidka camr eh, bn shucayr can abihi can jaddihi oo tirmidi wariyey eh, man qatala camdan eh, dufica ilaa awliyaa maqtuul qofkii camdi waxu dilaa dadkii dhiiggii islaamka gacanta loo gelinaya buu rasuulku yidhi fain shaauu qataluu wain shaauu akhaduu diya hadday doonaan way dilanayaan hadday doonaan diyay qaadanayaan alaaiina xiqa wa alaaiina jadca wa arbaciina khalifa wamaa saalaxuu caleyhi fahuwa lahu markuu magtii sheegay soddon halaadoo afar jir afar jira iyo soddon shan jiro ah iyo rimay ah waa sheegi doonaa magta waa ka hadli doonaa wamaa saalaxuu caleyhi fahuwa ku heshiiyaanna iyagaa leh markuu magtii sheegay waxay ku heshiyaan badina way noqon kartaa yarayna way noqon kartaa de waa wax naga daayana way dhici kartaa waydiin ziyaadinaynaa inoo daaya noo sii daaya ninka marka sumxigu waa banaanya oo hadii heshiis ka dhaco waxa weeye waa loo sideynaya ina way bixinayaan wixii ay ku heshiis galeen waxaa sunno ah oo la suneeyey in la cafiyo qofkii dhiigga galay oo qofka noloshiisa in la badbaadiyo way wacan tahay shareeca islaamka iyadoo shareecadu waajibisay qisaasta oo banaysay oo nolosha ay ku jirto walakum fi lqisaasi xayaatu ya ulbaab haddana waxa weeyaan dee qur-aankaaba ilahi wuxu faman cufiya lahu min akhiihi shayun faitibaacun bilmacruuf wa adaaun ilayhi biixsaan dalika takfiifu min rabbikum raxma qofkii waalkii dhiigiisa loo cafiyo macnaa waxa weeyaan weli waa tinimadi baa la tilmaamaya ma isagoo dilay baa haddana l walaalkii dhiiggiis baa loo cafiy waa kii wa dilay baa loo cafiyey oo isagii baa lasii daayay marka dee magta iska bixiyo itibaacu bilmacruuf si wanaagsan ha looga raadiyo mar haddii le u cafiyaalna yoankayn mar haddii dee la ogolaaday in lasii daayey sifaca looga qaato oo bukhaari oo kale wuxuu leeyahay aayaddaas wuxuu soo saaray ibn cabaas tafsiirkeeda tafsiirkiisa falcafwu an yaqbala diyata cafwi waxa weya inuu diyadii aqbalo faatibaacu bilmacruuf baa laga qaadanaya wuxuu kaloo anas ibn malik radi allahu canhu warinayaa oo rasuulka ku warinaya wuxuu yihi maa rufica ilaa rasuuli illaahi sala اllah alay slam shayun fiihi qisaasu ilaa amara fiihi bilcafwi xadiidka ibn maaja iyo abu daawud iyo nasa ay wariyeen rasuulka mar kastoo loo keeno qof dhiigkii in la dilo mutamarka loo keenaba wuxuu dalbi jiray rasuulka cafis war iska cafiyo iska sidaaya iska saamaxa marka cafisku dee waa rasuulkaa booriyey oo waxba aragtay dhibaato ah ma laha waa shay bannaan oo weliba dee la jeceysiiyey dadka ay la yimaadaan qofkan qisaasta marka laga qaadanayo oo la rabo in qofkan dhiiggii laga gooyo uu geystay shuruud bay leedahay shuruud bay leedahay oo marka hore waataynu sheegnado qofkii hadduu kasoo xudilo horta qisaastii way sugnaatay cidda iskalena waxa weeyaan waa ciddii dhaxalkiis lahayd waman qutila madluuman faqad jacalnaa liwaliyi sulطaana falaa yusrif fi lqatl qofkii dulmi loo dilo waxaanu arrintiisa gacanta u gelinay qofkii maxaan ku dhiiggiisa ahaa weliba yani yaanu ku xadgudbin ba falaa yusrif fi lqatl yani yaanu ku xadgudbin marka waxaa meesha imanaysaa qofkan dhiigga qaadanaya ee raba inuu fushado qisaasta inuu fushado qofka doonaya waa inuu yahay qof qaangaad ah oo caaqil ah qof caqil aan waalayn qof yar aan ahayn qof weyn ah hadduu sab yahay ilmo yar uu yahay qofkan wax la dilay dadku ka tegay waa ilmo yar buu ka tegey ama qof waalan buu ka tegey dee waxa weeyaan waa in la xidhaa qofkii laba qowl baa masalada ku jira hore yaynu soo hormarayna oo maxay ah qofka wax dilay ha la xidho ilaa inta ilmihi yara ka qaangaadhayo ilaa inta eh, kii waala uu ka miiraabayo ilaa inta kii maqnaa uu imanayo oo mucaawiye waktigiisii wuxuu idhay hudba ibnu eh, khashrab la odhan jiray ayaa ninkuu dilay ilmihiisii oo yar intuu casrigii saxaabadana way ahayd intu ka qaangaaraya jeel buu ku riday saxaabaduna ma inkira arrintaas ijmac bay ahayd baa la yihahdaa oo sida imaamu shaafici iyo axmed iyo dhammaantoodba ay qabaan qowlka labaad waa qowlka abu xaniife iyo maalik iyo riwaayat axmed ay leeyihiinoo waxaa ka talinaya dadka inta qaangaarhka ah caruur buu ka tegey ragga inta qaangaarhka ah baa tala bixinaysa iyo dumarba edhaxal kale kuwa yaran qoladaas u talinaysa ama waxaa dhici karta inuu ilmo yar iyo de walaalkii oo de adeer u ah markaa dadka mas-uuliyaddooda haya ayaa ka tala bixinayo oo go-aan qaadan kara qisaasta nafteedii qowlka labaadna waa jiraa sida xasan bin cali waxaa leeyahy markii ibnu muljim uu cali bin abi aalib dilay dad dhaxal kalaaba jiroo yaryaraa markaa dee xasan ibaa ka go-aan qaatay sheekh islaam ibnu taymian fataawaddiisa mujalladka afariya soddonaad safxadda boqol iyo sagaashan waa lagu weydiiyey su-aal baa la weydiiyo haddii majmuuc ay nin disho oo uu leeyahay waraaatun sigaarun wa kibaarun fi hal liwlaadi اkibaari an yaqtuluuhum am la laa si waaweynaa carruur yar buu ka tegey iyo kuwa waaweyn kuwa waaweyna xaq ma u leeyihiin inay iyagu go-aankaa hoosta ka xariiqaan oo qisaasta qaataan markaasu wali wuxuu yidhi haddii waliba kuwa yaryar xaakimka iyo qaadigu iyo maxkamaduna ay ku waafaqdaan arrintaas qaala ida ishtarakuu fii qatlihi wajaba alqawadu calى jamiicihim cinda akar culamaa ka abi xaniifata wamalik waaxmed fi icda riwaayatayn yani horta waa lalaynaya kuwaasoo mar haddii ay isugu tageen dilkiisa mise madaahibta aimadaas ay tilmaami waa la dilaya wakada idaa waafaqa waliya sigaari alxaakimu aw gayruhu cala alqatli maca alkibaari fayuqtaluun haddii ku yaryaraa kuwa waaweyn raayigooda u qaatay xaakimkuna qaadiga xunka ridayaan iyana waxa weeyaan waa la fulinayaado talada kuwa waaweyn baa la qaadanaya innaga maanta waaqic aynu ku noolay aan dowladina jirin waxaad moodaa qodobkaa dambe ayaa inoo socon kara oo maalin kasta waynu ognahay nin baa wax dilaya ninkii markuu wax dilay ciddaa uu dilay carruur yar bay leedahay dad waaweyn bay leeyihiin haddii la yihahdo qowlka hore la qaato waxay kaa rabtaa jecel dawlad baa warle meesha inay tootoota jeel lagu rido oo ilmahan toban jirka shantaas sano jeelka lagu hayn lahaa raashinka ucuni lahaa qaabka u xidhnaan lahaa meel amni in la yihahdo taasi haddi ma jirto cidina jeel hayn mayso subaka waxaa ka imanaysa fitan fara badan dadku inay madaxa isla galaanba waygu markaa waa waa lagu khasbanaanaya in la qaato madaahibta qaarkood oo ogolaanaya in dadka mas-uulka kaa carurta yan waxba la sugine dadka mas-uulka ka xilka hayaa ay go-aanka qaataan waa se lagu kala badbaadi karo ummaddan aan dawladdan haysan ee baadiyahan degan ee isku soo yaacaysa oo haddii la ilmahaagaa ninkaasaa yar baa la sugayaa oo asbaabihii shareecadu u dhigtay iyo dawaabidiina aadan haynba jeel lagu rido oo lagu ilaalinayo aan cid aan la bixi karayn meel qabanayn hadda cid jeelna ma haysa ciidama meesha dooro ka dhacayaaba marka waa lagu khasbanaanaya in markaa la raaco qowlka isaga inay isku waafaqaan ah. si ay u oofsadaan qisaastii dadkii markaa waaweynaa ee dhaxalka lahaa inay ku heshiyaanna waa sharti haddii qofkan le hala qisaaso oo dhiiggii ha laga oofiyo wax kalena u tallaabayso dilkiisuna waa loo kaadiyay mata hadday qof dumaroo uurle ay wax disho dee lagu soo boodi maayo waxaa laleeyahay waa loo kaadinaya inta uurka ay dhigayso ilaa dii leyaha la dilo ilma ku jahdi dambi lahayn marka ma banaana taa marka waxay noqonaysaa in loo kaadiyo intay markaa ilmaha ka dhigayso dilka naftiisu wuxuu u baahan yahay muxuu ku sugnaanaya qofkan in la yidhahdo waxbuu dilay oo qisaas buu mutaa maxay ku sugnaanaysaa shareecada islaamka waxay ku sugnaanaysaa kow horta inuu qirto qiraan la yimaado oo ninka yidhaahdo anigaa dilay qofkaa hebelah xadiidkii waa ibn xujr baa u daliila wuxuu ihi waxaan la joogay rasuulka salawaat اllahi wasalaamu alayhi ida jaaءahu rajulu yaquudu aakhir biniscatin mid maarata xarig mid ku jiidaya oo soofar u xidhay soo wata ayaa meeshi yimi faqaala inahu idaa lam yactarif aqamtu calayhi اlbayina ninkan waa eh, dadkaygii buu direeyey haddii aanu ictiraafin oo qiranin markhaatiyaashii baan u haystaa ku furi lahaa markaasuu nacam qataltu waan dilay buui markaa rasulka warkiis ka qartay waan dilay maxaa markhaatiyaal baa keenay warku markaasuu ka warramay kayfa qasee baad u dishay markaasa wuxu aniga ninkaasi dhir baanu ruxaynad aanu caleen uga daadinayna xoolo caleen bay ka daadinayeen markaasuu icaayay buu ihi waiga cadhaysiiye baalfaas baan halka ka qaatado madaxa ku dhuftay bui bal siba ku dhintay bui khalaas dee markaasaa loo dhiibay marka taasi waa qiraal qiraalka hadduu qofku qirto waa daliilka ugu xoog badan imaam bukaarina wuxuu baabaystay eh, baabu su-aal qaatil xataa yuqira eh, qaatilka oo la weydiiyo su ilaa ka qirto war waxaa ma samaysa war ma samaysa wuxuuna keenay xadiidkii ninkii yahuudiga ahaa eh, radda ra'sa jaariyati bayna xajarin qof dumar gabataynu soo sheegnay ayuu laba dhagax subarkiyo madax ka bashaaqiyey markii liman facala biki hada afulan aw fulan xataa sumiya alyahuudiy faataa bihi nabiyu sal اla alay falam yazal bihi xataa aqara farudda ra'sahu bixijaara waa qirtay marka dab ninka yahuudiga haa ala dili saasaan yeelay marka qiraalka uu qofku qirto waxa weye waa daliil cad oo ku sugmayo qofkani qisaasta ku waxay kaloo ku sugmaysaa in la helo laba markhaati oo rag ah oo caadirin ina inay la helo wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum waa kaan ihi subxana wa tacaala iyo xadiidkii raafic ibnu khadiij nin ansaarta ka mid a ah ayaa khaybar lagu dilay markaasaa dadkii xigtay isaaaa nabiga u tegey arrintii oga sheekeeya qaala lakum alakum shaahidaani yashhadaani calaa qatli saaxibikum war laba markhaati ma haysataan in ciddii idinka dishay ku ay yihiin yahuudda ah laba markhaati ma u haysataan dee mayba idhaha marka waxaa laga qaadanayaa laba markhaati oo ragi hadday furaan oo caadiliin ah ninkaas hebel isagaa dilay waa dhantaxunkaas waa dhacaya meelka qisaastu way dhacdaa qisaasta nafteedu oo qofkii lagu lahaa ay ku dhacayso waxaa ka mid a asbaabaha soo socda waxaa ka mid a kol dadkii dhiigga lahaa oo cafiya way ku dhacaysaa ninkii eh, qisaastiisa la doonay in la qisaasaba uba dhintayba dee dhammaantay waxaa loo guuriya markaa diyaa loo guuraya taasina waxa weeyaan waa sababaha keena inay qisaastii dhacdo qodobka afraad ee ka ratimaya dilka qofkii uu ka soo xud dilay waxaa ka mid ah de waa diyadii bakti haddii qisaastii ay dhacdo ama qisaastii la cafiyo cafis bay ku dhacday dadkii waa iska ogolaaday waxa loo guuraa waa diyo oo waxaanu soo sheegnay dembigii waa jira waynu ka toobad keenaa hadduu cidduu dilay ciddii dhaxalkeeda ulahaa dhaxalka waa ka qaday kafaaradii khilaafkeeda waa soo sheegnay qisaasti waa sheegnay diyadii baa ku xigtaa marka qofkan qofka dilay ee uu kaska u dilay diyadiisa waa la diya muqalada waa diya la adkeeyey oo waxay noqonaysaa saddex wej baa laga adkeeyey saddex dhinac baa laga adkeeyey waxaa laga adkeeyey xagga nooca geera nooca geera marka hore shaaficiyadu waxay dhahdaan qofka waxaa ku waajibaya ma geelu unba asalka waajiba mise xoolaha naftiisa waa laisbabar dhigi karaa oo lacagtii iyo waxaa laga yaab kara mia alfu dinaar kun dinaar oo lacagtii markaa dahabkayda iyo eh, laba labaiyo toban kun oo fida ah iyo boqol geela marka qawlkii qadiimkaabaa ah lacagta tilmaamay qowlka jadiidka xooga badani waxa weeyaan waa geel baa lagu leeyahy haddii geel la waayana geel wixii gooya geela qiimihiisa ayaa loo gooya ee lacag la qaban maayo kale waa geela qiimihiisa la qabanaya marka geela waxa weeyaan waa saddex qaybood saddex saddex maadood baa loo qiibshay waa geel noociisu aanu inaba caadi ahay wanaagiisa oo soddon qaalmood oo afar jiro ah eh, iyo soddon qaalmood oo shan jiro ah waa mise halkaas waa lixdan afartan rimay ah ya waa boqol waa giya markaa muuladiisan caadi ahayn sma afartan kan waa rima qul dee so afartan kale ma sidaan maaa de ku dha waa giya indhib aan caadi ahayn waayo qofkan mar haddii qofkii qofkiisi meesha ka baxay dee wuxuu qofku daawado qurux badan oo wanaagsan oo ku raaxaysto oo ku ilaawo ninka intaa loo soo xariya waxaan umaleynayaa inad meel jalaacaso baalkaa u daawanaya raacidiis haggaad geysaa ku mashquulaya soo baalka caalamiga de ah haddii adhowto dee mid duqa iyo mid kala soo guro oo wax macaan lahayn wixii de wa iska dhib badantay marka diyadu way insteeda sharcigaa noqotaa wixii la isu cafiye iyo wixii la isaga raaci noqday iyadu dhibaato male ogaada haddii geelo shareecadu qortay waa kaa haddii boqol ahaado iska caadiye oo duqa iyo oora wax ku jiraan haddaa kala qaataan de sharcadu kudiib haddaa raali iskaga tiimi sharcadu ma kulahaa waxaas maaa l lakin waxa weye noocaas baa ku waajiba qofka laga doonaya kaasaa laga doonaya dhinaca marka waa laga adkeeyo xadiidkii alaadiyat alkhaطi shbilcamdi qatiila sawti walcasa miatu min alibil minha arbacuuna khalifa waxaa ka mid a xag kalena waa laga adkeeyeen waa fii maali اljaani ninkii wax dilay waa maalkiisi meelkoo laga raadinaya isagaa laga duunaya oo ninka kani ee haddii la cafiyo la sii daayey tol waa inuu ninkan badiisa ka baxo xari qaado ummadda dhex maroodo waa lagu sii daayay soo maaha oroda ummadda intaad dhex marto boqolka geela noocaasa meeshaad ka geelayd naftaaba ka baxaysa intuu wareegaaysanayo intuu wareegaaysanayo jabiy ninkaas maxaa la ku geeyey dib damba u noqon maay ma hawshaas laakiin inagu hadda waxaama naqaane ninkii wax dilay waa in libaaxsa ka taabta waa reerka gadaa inta la marseebo wuxuuba ku helaa in la dhoofiyaba in l tir loo gooyo khalaas ninkii fakaya nala xaajooda maxaa yeelaa shakaas eertaaldee wadanka sooma waxaw se see baynu rajaynaynaa ilaahay noo naxariisto oo fitantu ay naga yaraato oo dhiiggan iyo waxaan socda ay u joogsadaan saynu ku he inagoo khilaafayna shareecadii islaamkan oo golaynba ninkii xaq loogu laha in laga bixiyo oo qabiilka ay ku waajibtae khata gaadhiba shil gaadhibaa galay oo qabiilkaa laga dooya ay bixiyaanna loo juqime warooda meelaha urusaa laleeyahay mujrimkii la rabay in la dhiibana warooda guraya mag bixinaya le ninka ka waralbaxsho waa waxaan saxnayn marka xoolaha isagaa laga doonaya rasulku wuxuu laa yajni jaain ila calaa nafsi dhibkaa u geysta waa naftiisa qudama kitabka ismn wuxuu le ajmaca ahlulcilm calى ana diyة اcamdi tajibu fii maali اqaatil kii wax dilay maalkiisa ayaa diyadaa laga doonaya dhankana waa laga adkeeyey dhankana waa laga adkeeyeoo waa xaalla waa magdharaareed soo tubaa lili markaas ka keeno oo ku fadhinaa muddo loo qaban maayo sanad iyo lix bilood iyo wax loo qabanay waa lagu fadhiyaa geelikaan marka saddexdaa jihaaba waa laga adkeeyey marka waxa wey waa makta qofkii camdi wuxu dilay u kasoo dilay xaligu saas noqonaya qaybta labaad shibu camdi baa la yidhaahdaado camdu eke oo camdina uu shabahayaa xag buu ka shabahaya xagna khata oo qofkani qofka inuu wax ku dhufto wuu qaste laakiin wuxuu adeegsaday ayaa waxay yihiin waxaan aalaaba loo dhimanin waan aalaaba loo dhimanin oo maalan waa macalinkii eh, qur-aanka dhigaya oo shili ardayga waxoogaha yar edbi ul yaroo xawl haysto saasuu beri ruusiya baraq waaba ka aati de camdi way noqonaysa ag marka laga washibo camdi dee ushina u qaatay wuuna u qastay ninkan inuu inuu karbaasho oo gacan qaado gacan qaadkii hawl cush u isticmaalay laakiin wuxuu isticmaalaba wuxuu yahay waxaan wax diinoo loo dhimanin marka shibu camdi baa la yidhaha ka noocaas oo kale ah ama qaarkood waxay leeyiin biyo yaroo aan badnayn oo xoog badnayn ayuu ku tuuray soo ma aragti eh, ama iska yar badnaayeen ninku dabaash yaqaana ha dabaashiyo meel uu tuuray bahal dabayna waa timo waxyir faraqaa waago meeshii ku dhintay dee falki wuu sameeyey laakiin eh, wuxuu isku haleeyay ninkan inuu dabaalan karo ama ama biyuhuba uu ka bixi karayay si alluunbaa dee ninkani ugu dhintay ninkii wixii noocaasa ah, waxaa la yihahdaa shibo camdi baa la yihahdaa cunadii muu diiday laakiin muddada cuna uu diiday muddo loo dhinta maba ay hayn eesho ninku siduu isaga tacbaansanaayo waa u lagu sababay sugaanta waxay noqonaysaa marka noocaas shibu camdi baa la yidhaahdaa isagu shibu camdigu diyada xaggeeda waa la adkeeyo intaynu sheegnay hadda waxaa ka ratimaya oo ka dhalanaysa in diyadiisi la adkeeyey oo geeli hadda aynu soo sheegnay soddon qaalmood afar jira ah soddon qaalmood oo shinjira afartan ribe baa laga doonaya taas waa mid xadiidkaanu soo sheegayna waa u daliil xagna waa laga khafiifiyado saddex sanadood baa lagu bixinayaa saddex sanadood ayaa lagu sanad walba waxaa la bixinayaa saddex meelood oo meel saddex iyo soddon halaad iyo hal fuludkeed baa la bixinayaa waxaana bixinaya caaqilada qofkan qaraabadiisi baa bixinaysa caaqiladu waa dadka casabada ah ee xagga abtirsimada aabbaha wixii aba ah markaa laga doonay xoolay maxay reerkii ah oo weliba xagga ragga ah oo aanay ku jirin asal iyo farac aabbihii iyo awowgii iyo caruurtu dhan kuma jiraan waa waa walaalihii waxay dhaleen waa adeeradii waxay dhaleen waa aabbihii adeeradii waxay dhaleen wixii hareeriisa wixii qaraabadiisa ahaa waxaasaa bixinaya marba intii kicin karta boqolka halaadgeeda noocaas way soconaysaa oo soconaysaa reerka waa ku soconaysaa ilaa inta la id bixin karta oo dhamayn karta arrintaas qofka bixinaya xoolaha laga doonaya qabiilada caaqidada laga doonayaana waa waa qofka baaliqa caaqilka ah qof waalan wax laga qaadi maayo wax qooda tirsi layaana ma jiro nin leeyahay soo qooda imsa caruurku u joogta imse wiil baad leedahay oo ki yar waba tirinayo sharcina kaa kamid aha ilma yare wax ka qaadaba ilmaa yara tirinaysaan ya wax ku raba tikaalifiba ma saare qoola tirsigana waxa wey waxyaabaha dee lagu jabado meelka qaarkood waxaa laga yaabaa kuwa fuqaradan geela baa hayni iska weel badan yihin weel badan buu leeyahy mid geel badanle waaa laga ya laba qof waxba ag joogaa dhowr qol ahaad haysta markaa ninkan dee wiilasha haystaan waxba hayn colaad baa meesha ku jirta m nin la ciqaabayo le war geeo adoon oo inaad carruur badan leedahay baa lagu ciqaabay oo wiilal badan baad leedahay war adoon ka carruurtii u karaahaysanaa nin colaad lagu beeray wey sharcigu dama sax maaha dadka xoolaha haysta kuwa leexaadka wixii wax ka goy karaanba wax laga qaadaya wax ka goy karaan ko qofka majnuunka wax laga qaadi maayo qofka maxaan ku dhahdaa faqiirka aan waxba haysan waxba laga qaadi maayo qofka marka hantilaa wax haysta ayaa laga qaadaya sharciga islaamka taa inagu kuma dhaqano lakin waxaa la doonaya inaynu shareecadii u hoggaansanano ilaahay baa camalkeena barakaynaya marka aynu wax o dhan sharciyayno kafaaradiina iyana waa laga doonaya eh, oo dee iyada qudheedu eh, waxa weeyaan kafaaradu sideeda waa fi maal jaani qofkan waxay ka la yimi ayay naftiisa marna haddii ah, qoor la xorey ay tahay hadduu soomayda wa waxaa kaloo mee ninkan uu dambaayay mar hadduu qofkan falka la mubaasharay oo gacan qaadka sameeyey dee inuu toobad ka laga doonaya ilaahay subxana wa taala usoo noqdo oo wixii ka dhacay ilaahay subxana wa taala u toobad keeno ayaa laga doonaya qaybta saddexaad waxa weeyaan waa waa dilka khaطa la yidhaahdo khaa khaطau qofkani uma qasdin qofkan dilkiisaba qofkan maalan gaar buu tooganayey qofay ku dhacday gaari buu watay oo isagoo orday unba qof soo gal qofku jiiray soma wixii noocaas ah khata baa la yihahdaa shilaka baabuurka aalaaba ah, marka laisku yeesho waxaa weeye dee waa shay khata ah aanu ka sahayn waxaa ka ratimayaa dee diyaa oo diyadaasi waxa weeyaan waxaa laga doonayaa iyada mar hadduu khata yahay xagga geena waa la khafiifiyey xagga cidda bixinaysana isaga lama saarin de caaqiladii baa la saay qabiilkii baa la saaray oo aynu taynu hadda ka warramayna ah xagga geela waa shan buu qaybsan yahay shan mukhamasa weeyaan oo waa la takfiifiyey oo labaatan qaalmood oo laba jir kala ah laba jir ah sana labaad ku jira ah. labaatan qaalmood oo saddex jir jirgala ah labaatan awr oo saddex jir jirgala ah halkaa t labaatan baa ku jira awr la soco ya imsa halkaa gaysaa eh, labaatan qaalmood oo afar jir ah labaatan qaalmood oo shan jir ah waa intaas ku dhanyi soo maha marka halka waxaa ku jira labaatan awr baa ku jira oo saddex jir ah baa ku jira saddex jir ah marka waa mukamas oo geeli shan shan baa laga dhigay caga waa la yar takhfiifiyey waxaa lagu bixinayaana waa saddex sannadood xoolaha muddo shareecadu wixii khata u dhaca waa saddex sano shiba camdiga iyo khatauba saddex saa lagu bixinay wa lasongeeye ma jiro makti keentaas hadduu qof iska bixiyo markiiba de iska dedejiyana way fiican tahay waxaa lagu leeyahay haddaad lix bilood ku dhamayso haddaad sana iska dhamaysato de way fiican tahay laakiin sidaa sharciga ah laga marka dee shareecada isla tegayo saddex sanay kusoo dhamaanaya sanadka hore eh, ulu baa la bixinaya saddex oo meel sanad labaad sidoo kale sanad sadeaad waa la khatimaya kaasina waxa weeye khaa la yihahda kafaaradiina de waa waajib oo iyada asalkuba eh, sheegnay waayahay qofka dumara magteeda ka waran iyada waa ninka barhki qofka dumara magteedu waa konton xadiidka camr ibn xazm diyat lmar'ati buu rasuulku yihi nisfu diyat rajul ibn mundir sheekha la yidhaahdo iyo ibn cabdilbar waxay soo naqleen arrintaas in ajmac tahy ajmac ahlucilm calaa ana diyat almar'ati nisfu diyat rajul waxaa lagu kulansan yahay diyada qofka dumarii inay tahay diyada ninka magta ninka barhki inay tahay ibnu qudaamana saas ku soo naqlinaya waxaa jira laba nin oo muctazile ah oo ahlu sunnaba aan ahayn oo aqwaashooda uu ku tilmaamay qowl shaad ah oo ijmaacu saxaaba khilaafay oo ibnu culay iyo asam markaasaa qaarkood intay madhabka qaateen bay hadda meelaha waxaa lagu qorqoraa oo ay leeyihiin diyada ninka iyo iyo qofka dumar waa isku mid asam iyo ibnu culaya oo marka horeba aan ahlu sunahaba ka mid ahayn madhabkoodii umadda ka dhaadhici oo meelaha lagu qoriy waa saxma arrintaas eh, ilmaha janiinka ah caloosha ku jira haddii inta qofkii nabar lagu dhufto ilmihii soo duuro waxaa weeyaan dee hadduu isagoo nool u dhasho qof nool uu soo baxo oo nabarkii uu ku dhacay uu la la taahayo oo saacado oo xanuunkii isagoo taahaya oo nool ku yimaado oo taaha iyo rafaadka u ku dhinto ama gelni noqoto ama maalina noqoto nabarkii ku yiilay ama dareenkii la gartay nabarkaa u dhintay de mag baa laisku yeelanaya ilmihii qof baa kugu dhashay kugu soo baxay qof nool buu noqday nabarkaagin waa u dhintay meeshaa hawlaa ka soo baxay waad fahanti soo maa haddiise markaad ku dhacday soo dhacay isaga oo meyd ah quratu cabdi waxaa weeye addoon baa lagu leeyahay qiimaheed oo shan geela shan geel bixinaysa shan haad baa laisku yeelanaya saa rasulku noo shegay salawatu ullahi haddiise eh, intuu dhashay nabar baa ku dhaco wuu dhashay wa iska noolaado muduu iska nool markau soo dhashayna caadi baabu ahaado xanuunba mahayn wax kuma dhicin mar danbuu dhintay de waxaa lagu male ilma dhashay way adigu de nabar magaysantay laakin wa hadda adigu aada yeeshay ma jiro mar haddii uu caafimaadkiisi marka la jeegay qofkani waa nool yahay malaastadkiisi waa joogay siun baa wax noqdeen qofkii ah, dhakhtar la geeyey waa caafimaad wacan yahay maalmo kadib uu dhintay waxba la isku malay waa muhim in markaa nabarkii ku dhacay uu soo tuuray inuu nabarkaa u xanuunsanayo ilaa u ka dhimanayay awshaas markaa saasay leedahay waxyaabaha ay ka hadlaan diyada qofka ahlu kitaabka ee gaalka ka waran gaalkii ahlu kitaabka ahaa xaalkiisu muxuu noqonaya aimada qaarkood isku khilaafsan yihiino qaar waxay dhaheen waa yahuudiga nasaarada loo jeedaa waa qofka muslimkaa diyadiisoo kale qaar yidhahdeen sia kale qaar aimada waxay leeyihiin waa muslimka barhki madhabka imaam shaafici sulusu diya diyadii qofka muslimka ah marka saddex meelood loo qey meesheed weeye gaalka yahuudi iyo nasaaradu dad nin yahuudiya disho iska dimiyo de ama ah, xaarib ahayn ama dimi ama mid ballan ku jira oo kugu baxo saddex iyo soddon iyo sulus baa iska bixinaysa cala madhab marka iyagu waxay dariishanaya aqwaasha saxaabadu ee waxoogaa iskhilaafay markaanu eegnay waxay yidhaahdeen qaacidaa jirta markaa imaamu shaafi hadig hor ku dhaqmo oo oo odhanaysa alakdu alakdu biaqali maa qiila alakdu biaqali maa qiila in la qaato wixii laga hadlee la sheegay ee aqwaasha meesha ka u yar in la qaato oo haddii saddex meeloodoo meel la yidhi dee way soo hoosgelaysaa ninkii baridii way soo hoosgashay soo ma kiin waa magdhana way soo hoosgashay intii la sheegay intii u yar baa la qaadanaya bay leeyihi adu macnahaas ayay keeneen eh, laakiin waa haddii aanay nas ka hor imanayn waa haddi aanay nas hor imanayn oo meesha nas baa jira sida saxiixa ah oo xadiidka cabdillahi bn camr bn caas oo rasuulku yihi salawaatu wasalaamu calayhi diyat lmucaahadi nisfu diyat lxori qofka mucaahadka ah ee ballanka lagula jiro diyadiisu qofka xorta ah barki weeyaan abu daawud ibn maaja ay wariyeen lafdi kale caqlu lkaafiri nisfu caqli lmu'mini oo nasii wariyey diyada qofka gaalka ah waa qofka gaalka ah, xadiidku fasiraya dee yahuudiga ama nasaarada ahe waxaa weeye caqliga qofka muslimkaa ah barhki marka axaadiistaas mar haddii meesha taallo in nis la yidhaahdo taasaad mooddaa inay xoog badan tahay hadaynu saddexdaa qabood intaa kusoo dhaafno waxaanu kusoo gebagabaynaynaa jinaayaadka iyo dhibaabaha qofka loo geysto wixii aan naf baxday ahayn baa qudheedu magu yimaadaan oo eh, qofkii eh, isagoo noolba wax gaadhaan sadde saddex umuurood bay uqaybeen saddex qaybood mar waa dhaawacyo jirkiisa gaadhay oo haddii madaxay ka gaadhana dakaro eh, waa noocyoay leeyihiin wixii kale jirka gaadhayana waa noocyoy uqaybsamayaan waxaana waxaa la yihahdaa ibaanatu taraf oo xubnaha ama labada ah ama saddexda ah ama afarta ah ama mid ah in la zuuliyo oo aطraafta la gooyo yana waa qayb ama wixii manaafica jirku wixii anfaca gacantu waxba ay xoog wele waxbaa lagu qabsadaa marba anfacu tegaya aragu indhuhu anfacoodu waa arag dhagaha manfacoodu waa maqal markaa saddexdaa ba aimadu way ka hadleenoo haddaynu ku soo dhawaano bal maalan qaybtan labadan qaybood dambe ma ka hadlayna eh, oo ah eh, oo inta badan alamagtu ay ka suurowdo mag dhamaystiran oo in xubin la zuuliyo xubnaha jirka la gooyo ilaa lix iyo toban cudwi baa sooge lix iyo toban cudwi bay magtu ka laasimtaa oo maxaa ka mid a maalan haddii labadaa dhagood la gooyo dhagahaasi ah aadan kuwa maqlay iyo kuwa maqlayn labadaa dhagood haddii qofka nag laga siiyo boqol halaadbu hadduu naha boqol kaalaadbu sugaya boqolku kaaga fadhiya dhagahaasaa ah, hadda maqa laga hadlaya labada dhagood baa nag laga siiyo waayo manfacna way lahaayeen jamaal iyo quruxna way lahayen wii meesha wa lax dhukan abaarmag bu yidhi wa si ah de hataa waa laga yaraade waa nag baa laga dhigay hadii la jajaro halkaa waxaa ka hasishay boqol haad ninkii qofki dumarka kontonkeedi bay leedahay labada ayndhoo haddii laga soo fujiyo meesha lagala baxo ila kontone eh, haddii labadaa meesha lagala baxana iyana waa diyo kaamil ah ma kaamil ah meesha ka soo baxday wixii laba laba ah o dhan saas ku imanayaan waxaa jira kuwa afar ah oo afar ay noqonayso afarta marka la jaro ayaa magta xasilaysaa waa indhaha galka saara indhaha xagga ishii walba gal sare gal hoosaa saaran soo galkiiba waa rubu diya diyadii afneedo meel kaa waa shan iyo labaatan ka waa shan iyo labaatan kana afar ku dhufa dee labadii waa boqol soo maha marka haddii afartaa waa lageeyo manfacna waa lahaayeen oo shaylaynayeen jamaal iyo qurux de waana wa foolxun marka boqolkiin halkaas ka soo baxaya waayahay sanka qudhiisu waa saddex qaybood labada dul iyo carshada udhaxaysa dulkiiba waa uludiya dulkiiba boqolkii a saddex meelood loo qaybshay haddii markaa wuxu dhan laysla goosto oo labadii dul iyo carshawdii udhaxaysay ay meesha laga jarana waa boqolkii geelaha isagana warka waad faantay soo ma waa xubnihii la gogoynayey maxaa kuu shaneeyaa labada bishmood labada bishmood haddii meesha laga jarana iyana boqolkii geelah arabki waa mid keliya isagoo hadii la jaro laga goosto carabkiina waa boqolkii geelaha ilkuhu iyagu way badan karaanoo ilkuhu qofka bani aadamka laba laba iyo soddon ilkood buu leeyahay iligiiba waa shan halaad laba iyo soddon haddii shan lagu dhufto haddii ilko dhan laga jafo ninkii boqol iyo lixdan buu qaadanaya boqol iyo lixdan soo ma aragti labaiyo soddon iyo shan kun fad boqol iyo labadaa laf haddii lala jaro iyana waa ma waxaa sagaaleeya labadaa gacmood haddii la jaro waliba halkaas ogow haddii intaa la jaro intaa la jaro waa boqolkii haddii wax lagu sii dardaarana waxay noo xisaab kale gelaysaado xukumay waxbaa laya waa lagu xisaabinaya waa lagu xisaabinaya intaa hadii la intaa la jaro taas waayahay labadii lugood iyana waa lamid mid oo halkaa canqawyada hadii laga jarjaro boqolkii gaala mid walba konton haddii ruugii xagga laysla gaahana ziyad baa soo baxayo maxay ah waxaa la idhaahdo yani xukumaya sii qiimayn qofkii dumar ahayd labada ibood ee naasa haddii la jaro soo ma aragtid iyana boqolkii kontonkeedii waa bislaaday kontonkeedii midii waa shan iyo labaatan labadii xiniyo haddii ninka laga saaro waa boqolkii geelaha maada khalaas nabal ma jirto meesha hadii iska fadhiista ninka nabal tari mayso xubinka xubinkii maaragtay naftiisa haddii la jaro taranka haddii la jaro isna waa boqol labada baryood haddii la jarona waa boqolkii dumarkood niskoodi bay noqonayaan dumarka xubinkooda taranka labadaa bishmood u leeyahy hadii la xaqo la jaro waa kontonka geel oo dumarkan hadda guday xaquuqaya konton geel baa lagu xukumaya haddii sharcada la hor islaamaana xaquuq wax jarjaraya ila bishi miyay jarin mogta labadaa bishoo marka la xaquuq meesha laga jaro middi waa shan iyo labaatan konton baa lagu xukumaya haddii maxkamad la keeno ay iska jiriyeen aye eh, waxaa kaloo ku xiga jirkan eh, haraggan dusha saaran haddii sida neefka haragga looga bixiyo qofka haddii haragga laga bixiyo iyana waa boqolkeeda oo makti oo dhamaystiran waxaa iyana maktu si kalena way ku timaadaa maguhu oo jirka aynu arkay intaynu ka sheekaynayno mid walba manfacay leedahay wixii oo jooga haddii manfacadii la waado makti waa imanaysaa labadii indhoodoo ku yaala naar baa lagu dhuftoo dembi yidhaha labadiiba laakiin indhihiisi waa soo jeedaan quruxoodii meesha ka muuqataan indhihii manfacadii ka tagtay oo boqol geela manfaadii baa tagtay waad fahamtay soo maa macaanidii baa caqligu hadduu naar intu ku dhufto caqligii tago waa boqolkii geelaha somaaliga oo halkaa waxaa soo baxay ilaa taqriiban afar iyo toban maqalkii dhagihiisiisa bay iska yihiin nabar baa uu ku dhuftay dhagii baa dam yidhi la wax maqlayaa ma jiro boqolkii geelaa baa sugnay aragga waynu sheegnay urti baa ka tagtay nabar baa lagu dhuftay wax allaale waxu urayaaba ma jiraan waa boqolkii geelaha hadalkii baa ka tegey nabar baa ku dhacay hadalkiiba waa ka tegey gelin baa laga maalintii nabarkaas kudha dabaysa hadal u hadlo waa makti codkii baa ka tegey farun buu saalay wax cooda laguma hayo maalintii nabarkaas kudhac u dambeysay waa makti dhadhankii baa ka tegey wax macaan wax dhanaan wax eh, noocyadii dee dhadhanka midna ma yaqaano waa waa mag calaalintii baa ka tagtay waxba caalin karaba nabar baa ku dhacay wax allaale wuxuu calaalinayaa oo wuxuu lagu qulaamiya mooyaane iyo waxa la cabsiye mooyaane calaadis wax lama jiro waa maka dhabarkaas ku dhuftadoo manidii baa gooday waa ma kaamil ah manidii baa tagtay waa ma kaamil nabar baa ku dhacadoo xubinkii waa iska katibay manidii ha joogtabe baalkiiba waa katibay oo kiciba maayo fris maalintaasa u dambaysa waa mag dhamaystiran soo maaragti qofkii dumar ahayd nawar buu ku dhuftado wuxuu isu furay xubinkii taranka iyo iyo duburkii wuxuu isu fura finish xaaladaas meel adag bay martay waa magiyada ku dhirto haddii maxaan ku dhaha nabar ku dhacay uurkii iyo ilmagaleenku baaba-o waxba ay ay maaragtay qabsam weyda damba markii nabarkaas kudhaca u dambeeyey iyadoo kudhado magteedi bay noqonaysa wixii gacmihii nabar baa ku dhacadoo gacmi waa meyd in saa loo qaada mooyaan saal mooyaane gacmo mayda ayuu sitaa alla manfaadii gacmaha manfaadii waa tageen far ma qaadi karo waxaa ma riixi karo waa gacmo mayda makti waa xasishay lugihii naar baa ku dhacado xanguli baa go-ado waa mayd laguhu makti baa xasishay arrimahaasoo dhan waxa weeye qudhoodu magay ku imanayaan waa iska soo ikhtisaarinay kitaabuljinaayaadku waa idiin socdaa dhalinyartu way la socotaa oo ayla tahay si fiican oo faahfaahayna ayaa kitaabku idinku socdaa waad ku dhamayn doontaa inaasan kusoo gaabinaya wabilahi tawfiiq subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watub ilayk slى اllهma عlى نabiyina mحamedi وعlى آlihi وصaxbihi أجmaعiin sheekha ilaahay subxaanaه wa taعaalى khayrka kaga abaalmariyo mawduucaas muhiimka ah oo fiqiga ah axkaamtii camaliga ahayd ee dhaqanka ahayd ah oo uu inoo sheegay runtiina waa ogtihiin dilka iyo dhaawacyada iyo waxaasi aada bay ugu badan yihiin bulshadeennan aada dhibaato badanna way nagu hayaan runtii insha allahu tacaala sheekhu wuxuu uu yidhi waa waa yidhi oo sidii u yidhi laba arrimood oo oo ka jira maxaanku idhaahdaa waaqiceenna ka jira sheekhuna hadda carabka aanu ku dhufanin baan insha allahu tacaala aan aan haleelsiinayaa biidn illahi tacaala masalada hore waxa weeyaan xagga diyada diyada ama camdi ha ahaato ama khada ha ahaato innaga inooma leh wax kala duwanaanshaa inooma leh waxaa laga yaabaa in mag khada ah tiro badan la isku dul saaro waxaa laga yaabaa in mag camdiya si caadiya loo kala qaato waxeenu ma laha maxaan ku idhaahdaa wax meel fadhiya ma laha markaa diyada camdiga ah ee sheekhu ayaa ka hadlay in la ziyaadin karo oo la kordhin karo oo lagu heshiin karo qofkii marka qisaas loo soo taago in laga bixiyo diya ahaan oo lagu furto wax ka badan diyadii caadiga ahayd laakiin diyada khada'a ah diyada khada'a ah ma bannaana iyada in wax ziyaadaa lagu daro nusqaan iyo in wax laga tago way bannaan tahay laakiin wax ziyaadaa in lagu daro ma bannaana arrintaas waxay culimmadu soo guurinayaan inay tahay wax ijmaac inay tahay oo maxaanku idhaahdaa aanay wax khilaafa aysan lahayn sababta iyo farqiga u dhexeeyana waxa weeyaan waa laba shay diyada ee qisaasta ah qofka ee waxaa ku waajibaya waa qawad iyo in la qisaaso oo maal ma aha qawlkaas marka la maro wax kasta oo lagu furto markaa qisaastii laga furtaa way bannaanta ama ha yaraada ama ha badnaada waa wixii lagu heshiiyo waayo maal kuma waajibin ee waxaa ku waajibtay dil iyo qisaas baa ku waajibtay ama diyada khata'a ah qofka maal baa ku waajibaya oo lagu yeelanaya boqol maga baa lagu yeelanaya boqolka magta ah ee lagu yeeshay waxay ka dhigan tahay boqol daynaho qofkii lagu leeyahay bay ka dhigan tahay waliba caaqiladii lagu leeyahay boqol dayna marka qofkii lagu leeyahay in dayntii ziyaado ku soo dar la yidhaahdo waa ribo markaas culimadu saasay leeyihiin masaladaas waa ribo mana bannaana masaladaasna maxaanku idhaahdaa waxay soo guuranayaan culimmadu inaanay wax khilaafa lahayn laa aclamu fiiha khilaafan ayuu leeya ibnu qudaama masaladaas markuu soo guuriyo taasi waa masaladaas marka innaga dee halbeeg inooma laha diyadu ma mise ma aha khad inooma laha halbeeg waxay markaa u baahan tahay in la iska ilaaliyo oo qofka waxaan qaadanaya iyo qabiilka u guntani dee wax xaaraana qoladii kale haddayba iska gabbadaan oo yidhahdaan waxbaad disheenoo maxaan ku dhahdaa wuxuun iska bixiyo qoradan iska dareeriya hadday yidhaahdaan qoladani waxa ay qaadanayaan xaaraan weeyaane arrintaa ha la iska ilaaliyo masalada labaadna waxa weeyaan oo iyaduna badan qofku markaa wax gaadhaan inta badan wuxuu jecel yahay inuu colladhka weynaysto oo xoolaha badsado manfacada wuxuu sheegtaa wax badan buu sheegtaa oo halkaasaa saai ahoo maxaan ku dhahda waxba qaadi kari maayo oo caynkaas oo waxba arki maayo oo dhegaha wax badan waxbuu maaragtay uu colladhka kuweys ku weynaysanayo ayuu tilmaantaa qofkii markaas lagu siiyo wax manfaco ah oo uu yidhi way iga tageen ama araggii ha noqoto ama xooggii iyo gacantii ha noqoto ama ad socodkii ha noqoto waxay doonto ha noqotee qofkii wax sheegta oo wixii wax lagu siiyo manfaco ah oo manfacadii ay soo noqoto lagu arko waa xaq loogu leeyahay in laga soo ceshado wixii wixii la siiyey ee uu qaatay ee manfacadaas uu sheegtay inay tagtay ee soo noqotay ee muuqatay uu ku qaatay isagana in laga soo ceshado ayaa xaq loogu leeyahay marka labadaa masalo baan insha allahu tacala aan u kacay asalaamu alatu barkatu jasaaka allah khayr eh, hal qodob baan raaci lahaa odayaasha iyo cuqaasha iyo aan si gaara u odhan lahaa qodobkaasi waxa weeye dadkii magtu ka dhexaysay ee caaqilada ahaa ee magta wada bixinaya waxaa dhici karta mararka qaarkood in ay ku timaado qof dadkii magta magwadaagta ahaa ka mid ah waxyaaba qooma ah oo laga yaabo wixii laga xukumaa inay ka bataan magba inay ka bataan marka qabiilku qorshaha u degani waxa weeye wixii magana waa wadaagnaa wixii qooma ahna tunka saaroo keliga la wareeg arrintaasi sax maaha qabiilku inuu aada u sii fiiriyo dadkan qoomaha imanaya mashaakilka imanaya kii camdiga wax u dilayna dhabarka in la marsado oo waxaa la wixii lagu furfuri karool dal iyo dibadba la ysugu habarwacdo oo lasoo tubo kii wax qooma ah ku yimaadeenna la yidhaahdo la walwaalo tunka saaro waa arrin aan sax ahayd arrintaasi dadkii dhintay allah u naxariistee hore iminka ninka noolow ama ningarboodka ah ama caaqilka ah ama isimka ah qabaa'ilku arrintaasi waa arrinay ku dhaqmaan saxna aan ahayn shareecada islaamka arrintaa in dib loo fiiriyaa muhim ah iyaduna intaana waa ku dari lahaa baaraka allah fiikum بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحaabihi وman waalaa وbacdu shiika kelmadda qayimka ah inoo soo jeediyey ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka allah ugu daro dembigiisi iyo dembigii waalidkiina allaha dhaafo cimrigiisi iyo camalkiisi iyo cibaadadiisi iyo caqligiisana allaha barakeeyo intaa kadib walaalayaal insha allahu tacaala su-aalihii baynu gudagelaynaa su-aalaha kadibna insha allahu tacaala iclaam baan insha allahu tacaala sheegi doonaa su-aaluhu kollaba insha allahu tacaala waa badan yihiin saynu sheegnay laakiin insha allahu tacaala wakti baynu haysanaa habeenba insha allahu tacaala in bay culimadu isdul taagi doontaa marka caawa insha allahu tacaala waxaynu kusoo koobi doonaa maadaama kelmadna aynu qaadanay kelmado dambe ay inoo dambeeyeen salaadiina inoo dambeyso insha allahu tacaala shan su-aalood baynu kusoo koobi doonaa laba suaalood waxay ilaaqaad la leeyihiin mawduucii hadda baxay insha allahu tacaala labadaas su-aalood waxaa inooga jawaabi doonaa sheekh cabdinaasir xaaji axmed xafidahullah saddex suaaloodna aaloodna waxaa insha allahu tacaala ka jawaabi doonaa sheikh maxamuud maxamed xaliike sheekh cabdinaasir haddaan labadiisa su'aalood aalood insha allahu tacaala hormariyo sheikh saa-ilkan wuxuu leeyahay nin baa nin ku khasbay inuu dil fuliyo sidaa darteed markii uu ku khasbay wuxuu yihi haddaadan dilkaa fulin adigaa lagu dilayaa sidaa darteed dilkii wuu fuliyey markaa qisaas ayaa lagu yeelanayaa ma ninkii la khasbay khasabka lagu yidhi wax ku dil mise ninkii wax khasbayey ayaa qisaasta lagu yeelanayaa falyatafadal mashkuura naj bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaam ala sayidina musain wala alih eh, ikraaha waxaa la yidhaahdo eh, khasabka eh, ikraahu lmulji bay yidhahdaan culimadu waa inuu yahay horta wax muxaqaq oo dhab ah cidda wax khasbaysaa shuruuday leedahay cid wax khasbi karta oo qof hadduu yidhaahdo wala sameeyo oo loo cagajkuleeya de wax sax maaha waa inuu yahay qof ku khasbaya ee ku hanjabayo cid fulin karta oo awood u leh oo dhab ah a tahay cidda la khasbayaa hadday qof yar tahay ilmo yar oo kale oo aan qaangaadhayn isagu dilku waa kaan wax khasbay haddiis laba qof oo qaangaada yihiin ikraahuna uu ikraah sugan yahay oo wax la odhan karo ninkani waa la khasbay aimadu way isku khilaafeen qaar waxay leeyihiin ninkaa wax khasbay uunbaa la dilayaa rag waxay leeyihiin sabab iyo mubaashir baa kulmada oo dee kii wax dilay uun ayaa la dilayaa laakiin qowlka aniga ilo xog badan waxa weeye labadaba waa la dilayaa ka wax khasbay iyo ka la khasbay labadaba qowl saddexaad oo odhanaya labadaba halaga takhaluso oo ninkana dee falkii baa fuliyey kan qudhiisu dee waa waan ku dilayaa haddii aad hawsha fulin soo ma aragtid marka qowlkaa saddexaad baa jira labada wa in laga takhalusa wallahu aclam jazaaka allahu khayr aljaza sheikh saa labaad wuxuu leeyahay sheekh waxaad ka warantaa magta qaybna la siinayo aqoonta qaybna uu qaadanayo tolku see maxaad kula talin lahayd madax dhaqameedka reeraha magtu sayn u sheegnay waa dhaxal oo qofkaa la dilay ama dil khada ah ha ahaado ama mid camdi ha ah ahaadee wax laga qaatay wixii laga soo qaatay waa xoola dhaxala oo agoonta iyo wixii lahaa unbaa yeelanaya marka waxaan bannaanayn in la qaybsado la yihaahdo magdheerna waxaa leh tulweyne jifidana waxaa le caruurtii warkaas arrintaas arrin bannaan ma aha waa in laga waantoobo hadday dhacda hore waa jirtay dad badan hadda waad ad muddo iska sheer joojiyeen arrintaas waxaan isleeyahay arrimaha mujtamaceenna bulshadeenna baabi'iyey dhibaatadoodu ay la xasiila adahay fitanta iyo colaaduhu ay u damila ay yihiin waa dadka agoontaa ee xoolahooda si badheera loo cunayo wax dhibaataa ah male marka wixii kharash ah markii la hawlgalay oo agoonta xoolaheedii la raadiyey oo reerkii loo golo fadhiistay magta lagu lahaa oo loo habeen dhaxay wixii ku baxay kharashka in laga jaro iyadoo hadal ma laha laakiin markii la keeno kharashka laga jaro waa in la siiya agoonta waxiidii waxaanu leenahay arrintaasi waa khuduuro weyn baa ku sugan iyo dembi weyn waxaa meesha ka soo baxaysa dad agoon ah in xoolahooda la cunayo oo si badheeda weliba heshiis lagu yahay waa agoon baa heshiis waxaa lagu yahay raggii cuqaal iyo nin garbood iyo heshiis lagu yahay inay qaybsadaan agoon xoolaheed ilaahayna subxaana wa tacaala qur-aankiisa waciid iyo goodi aada u weyn buu ku tilmaamay aladiina yakuluna amwaala yataamaha dulman inamaa yaakuluuna fii butuunihim naara wasayaslawna saciira waa waciid iyo goodi aada u adag kuwa cunaya agoonta xoolaheeda caloosha waxay ku ridayaan naar marka dee arrin sahal maaha waxaanu u waaninaynaa oo leenahay ilaahay aan uga baqanoo arrinta hala joojiyo oo odayaasha waxgaradka iyo cuqaasha iyo culimadu waa in bulshada dhexdeeda laga soo saara go-aan deg oo la yidhahdaa wixii mag ah waa in la siiyaa agoontii iyo dadkii laha waa in la siiyaa dadka waaweyn ee iyagu dee aan agoon ahayn waxooda way ka talin karaan totol weyne waa la odhan karaa war xoolaa wax naga siiya oo iyadoon wax dee xeera laga dhigayn laakiin qof markuu wixiisa hantiyo dee tolkii waxba kusoo celin karaa ciidiidi mayso waa nin tasarufkiisa yeelan karaa marka arrimaha saasay yihiin ha laga waantoobo wallahu subxana wa taala jazaaka allahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka allah ugu daro insha allahu tacaala waxaa hadda aynoo dhimaan saddexdii su-aalood ee sheekh maxamuud xallike marka insha allahu tacala isagaynu kusoo dhaweyneynaa rasuulka wuxuu ka mid yahay arkaanta islaamka ee ilaahay subxaanah wa tacaala furuud iyo waajibaadka uu qofka muslimka ah ku waajibiyey allah wuxuu yihi man kana minkum mariida aw calaa safarin faciddat min ayaami ukar qofkii idinka mid ee bukooda ama sadcaal iyo safar gala maalmaha uu afuray maalmo lamid ah ha soo qadeeya soonkii soonkaas uu soo qadaynayo sidii u fududaatuu usoo qadaynayaa usbuucii maalin waa ka soomi karaa bishii maalin buu ka soomi karaa inuu xidhiidhiyo qadaha uu soo qadaynayo waajibkuma aha inuu soo qadayaa la rabaa rasuulkuna wuxuu yihi sal allahu alayh wasalam fadaynu llahi axaqu an yuqdaa daynka ilaahay baa mudan in la gudo marka gabadhaas soonka soo qade mar haddii ilaahay nafta kugu simay lix iyo toban sannadood oo rabadaantaa lagugu lahaa soo qadee sidaa usoo qadayn karayso insha allahu tacaala culimada qaar baa qofku hadduu ka tago sida madhabka shaaficiga oo kale iyo raaciya in qofku uu fidyana ku daro waa fatwo saxaabada ka sugan marka gabadhaasi ha soo qadayso soonkasay usoo qadayn karto ilaahayna ha u fudaydiyo insha allahu tacaala jasaaka allahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala khayr badan allaha siiyo shiikha sheikh saa labaad wuxuu leeyahay waa iyadan oo qof dumar ah waxay leedahay shiikh waxa aan qalaa adhi maalin kastana neef ayaa nafta ka gooyaa yacni qalaa sidaa darteed naftaa subax walba aan goynayo dadka qaar baa igu yidhi sadaqa lagaa rabaa arrintaa waxaan rabaa shiikh inaad iga jaahil saarto bismi illahi raxmaan raxiim xoolaha mayeedhaanka ah waa nicamka ilaahay uu dadka ugu deeqay inay ku noolaadaan shareecadu waxay banaysay qofku inuu iibsado inuu bixin karo inuu iibsan karo inuu qalan karo gowraca shareecadu ay tilmaantay ee mubaaxa ah waxaa ka mid ah qofka dee kawaanlaha ah hilibka gowracaya ee neefka qalaya neefka intuu gowraco hilibkas wax walba iibinaya ekawaankii ku iibinaya ama hudheel ha haysto shareecada islaamku waa u banaan tahay oo waxyaabaha manaaficda ama intifaaca xoolahay kamid tahy eh, la intifaacsanayo wax sadaqa ahoo lagugu leeyahay oo maxaanku ku qoladaas neefka aada qalayso waxaa adigu u garatid mooyaane gowraca aada gowracayso waxa weeyaan malaha dee waa qolo neefkuna maalin kasta kuu qalan soo booqato cadna aadan ka laga yaabaayo waajib kuguma aha laakiin shareecadu waxay tilmaantay waidaa qataltum faaxsinu lqitla waidaa dabaxtum markaad wax gowracaysaan gowraca si wanaagsan neefka u gowraca oo mindida afayso mindiyo afle oo saawirahayn neefka oo qofkii dee qof musalliya ah aada bisinka u qabatay qiblada u jeedisay aadan mindida ku kirkirin waxyaaba aadaab caynkaasa ah. qofku markuu reebo neefku inuu gowraco mindidiisa ha soo afaysto oo si xayi ah neefka ha u gowraco ha u raaxeeyo xaw kaga siiba nebigu yuri salawaatu llahi wasalaamu calayh laakiin waxaa la leeyahay de neef baad dishay oo subax walba qalaysaa sadaqo gaara lagaa rabaa sadaqada waa mid adiga kuu furan laakiin ka dhalan mayso neefkan aad qalayso dee qoladaa sidaa ku tirina ka war hayga sibay kula hadlayna jazaaka allahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka allah ugu daro su-aasha su-aasha u dambaysa shiikh saa wuxuu leeyahay sheikh maxay ka qabtaa shareecada islaamku inaan taageero u muujiyo ninka caddaanka ah ee ciyaara kubadda sida miisi oo kale malaha wana ciyaartooyna bismi illahi raxmaan raxiim ciyaarta qofku inuu ciyaaro jirkiisa ama jimicsi ama orad ama boodo ama ciyaar uu sameeyo waa mubaax shareecada waa wax banaan haddii aanay wakti badan aanay kaa luminaynin ama waajib aanay meesha ka saaraynin ama maxaan ku idhaahdaa waxyaabo munkar ah aanay ka dhalanaynin oo dad qaaqaawanoo dee ama cawradoodii ay qaybi muuqato la daawanayn ama meeshii waxyaaba munkaraad ah aan lagu hadlayn ee ciyaar iska caadi oo dadku asturan yahay oo salaadii iyo waqtigii iyo tacabkii iyo noloshii la ilaalinayo in xoogaa lasoo jimicsado wax dhibaato a ah ma laha oo aan markaa lacag iyo khamaar iyo wax lagu dhiganayn taageerista waxyaabaha aafaadka jiray hadda ka mid tahay oo qofkan de ciyaarta daawanaya marka u horeysa waktigiibaa lumaya saacado aada u fara badan ninkan magaca lagu sheegay ee gaalka ah ee ciyaartooyga ka mid ah iyo kuwa kaleba u qofku daawanayo horta wakti lumis baa ku jira waktiga lumintiisuna waa khasaare walcasri in alinsana lafii khusrin ila aladiina aamanuu wacamilu saalixaat waxaa kaloo ku jira idaacat lmaal maalkii iyo xoolihii la dayacayaa ku jira oo mobilkan aad ka daawanayso khadkaad isticmaalayso waa lacag baa kugu soconaya wax khayr qabana ma daawanaysid xagga kale korontada lagu jaaj garaynayana mobilkii waa lacag hadduu telefisyon yahayna de korontuu ku shaqaynayaayo waa lacag cawdhan lagu soo jeedo saamaleylka aada daawanaysana waa hadmu liljismi jidhkaagaa dumaya haddii hadda aadan dareemin xitaa soo jeedka habeenkii waxaa la daawado lagu soo jeedo wakti dhow way kugu soo bixi doontaa haddaad sii noolaato amaa jacaylka iyo u kala hiilinta iyo taageeridda gaalada nigisyada xidhxidhan ee haragga yar ee kuusan caydhsanaya dadka qaar baa isku dila qaar baa arrintaasi caqiidada iyo iimaankay dhaawacaysaa caqiidada iyo iimaankay dhaawacaysaa waana xaaraam shareecada islaamka in badan oo dhalinyartiina ka mid ah haddii asxaabtiisu ma magacyadooda la weydiiyo waxaa laga yaabaa inaanu garan laakiin kuwa hadda la sheegayo misi iyo maxaan ku idhaahdaa wixii lamidka ah ee ciyaaraha ciyaara iyo haddii la weydiiyo kooxahooda wuu xafidsan yahay ayaan daraday ka midta ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay ya ayuha aladiina aamanuu laa tattakidu lyahuuda wاnnasaara awliyaa bacduhum wliyaau bacdi laa tattakiduu caduwii wacaduwakum wliyaa waa dad gaalo ah oo ilaahay ku gaaloobay oo kaafiriin ah oo dhaqan xumada iyo daraagiska iyo xumaanta inaad jeclaatid iimaankaaga iyo caqiidadaday dhaawac ku tahay marka dhalinyartu hawl intaa ka weyn baa u taalla ha u diyaar garoobeen waxaa ka dhacday magaalada aan joogno gabadh baa dibadda ka timi bal ciyaarahan dadku say u dhaandhaameen baan idiin sheegayaa markay gabadhii dibaddii ka timi ayay walaalkeed waxay tiri war walaal waxaan doonayaa raggaa dhalinyarta asxaabta tihii nin fiican oo wanaagsan oo i guursadaan doonaya nin uun raggiisaa reero kubadwale ah oo isaguna isku xidhnaayeen ayuu yidhi wareedhe gabadhan walaalnaa dibadda ka timi guurna way weydiisee saaxiibow kaala la soo sheekayso guriguu keenay walaal ninkan baa saaxiibkaya wada sheekaysta gabadhii habeenkii koowaad wuxuu ka dhammaan waayey manchester united iyo waxaasu ka sheekaynayaa kooxihii ciyaaraha habeenkii waktigii intaasu ku dhammaaday shaahii iyo sharaabkii wixii loo keenay muu cabowis ka baxay waa yaabantee gabadha maalinta dambuu soo noqday halkiibuu ka bilaabay ciyaarihii iyo kuwa badiyey iyo kooxaha iyuu ka sheekaynaya laba habeen laba maalin marka saa u eegeysa ninki waxaa ka dhamaan waayey bay tiri walaalkeed u yeadha waryaah war miaada nin islaam ahay wixii aan wadamada gaalada iyo kaga imi ninkaad ii keentay maxaa ka si adinka ninkan baabani waa macay iiga sheekaynaya kubadiya waxaa dib dambe iguma keeni kartid nin wadaad oo macallin ah oo xaaladda ku ciirsaneed unbaa ilaahay waafajiyey dhirtiga dhagaxba waa qaaday marka de waahi waa laga faa'iidaystaayo waktiga qofku waa baabmaya hadduu waxaa galo moogta wallah subxaana wa tacaala jazaaka allahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka allah ugu daro insha allahu tacaala intaa culimada ayna u ducayn ama ayna ducaysanin dhowr mawduuc oo muhimaan ah rabaa insha allahu tacaala inaynu ilaamino kitaabkii sheekh cabdinaasir faraaid insha allahu tacaala uu marin jiray ee ka socday masjid faaduma wuxuu berri bilaabmayaa sideeda oo buuro ah wuxuuna dhammaanayaa sagaalka oo buro ah kitaabkii daayaadka ahaa wuxuuna lagu akrin doonaa ama uu ka bilaabmayaa kitaabku masaajidka masjidu xaaji aadam waa masaajidka taagada ah ee dhawaana dhisay ee cusub markaas sideeduu bilaabmayaa sagaalkan uu dhammaanaya sagaalka oo buura ah haddana waxaa bilaabmaya siminaarkii ama tadriibkii macalimiinta loogu talagalay wuxuu bilaabmayaa sagaalka oo buuro ah